ulmadu ka dhigriye eh, cawiya subaho bulshadu ka dhex tumee cayaaraha kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka kulanka k n n wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer worad waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa arbaco taarikhd waxay ku aaseysan tahay koob iyo tobanka bisha tobanaad ee oktoobar sanada labakun saddex labaatan qodobadaad barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah marinka khaza oo wajahaya xaaladii ugu xumeyd kadib markii laga jaray adeegyadii aasaasigaa ah ee korontadii biyaha iyo waxyaabaha kale ee muhiimka u ah xilli ay hay-adaha caalamigu walaac ka muujinayaan arrinta waad maqli doontaan waa maxay sababta keentay in israa'il muddo toddobaad ka badan ay ku qaadato inay soo afjari weyso weerarkii lama filaanka ururka xamaas ay ku qaadeen gudaha israa'il iyo dhulka xuduud dala leh khaza waad maqli doontaan argentiin kaymaha waxaa la sheegayaa in markaa ay gubanayaan taan ay keeneen markaa kuleel daran oo dalalka dariska iyo argentiinba ay wajahayaan waan soo qaadan doonaa maraykankuna diyaaraddii ugu horreysay oo sidaahub iyo saanad milatari ayuu ka dejiyey israa'el qodobadaasi kuwa nagu soo kordha xubnihii joogtada ahaa warar gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaane mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka kene adnataa hama daayo annataa ma ilaawo jacayloo togan maayo oon hilaa cabbi'in maayo ayra weerar ma daayo ilihii aamusi maayo irgogeesi ma diido koobku madaayo adna taaha madaayo adna taama ilaawo tacaylood hogan maayo oonni laacabbi'in maayo ayra weerar madaayo nilihi aamusimaayo ergogeesi madiido suturaaye iilka laysma gargaaro abo layskama baaje nafsihayga amaahan axdigiina dhexiliyo aydoobin aqoonte ifkalay suturaaye iilka laysma gargaaro abornayskama baaje nafsihayga amaahan axdigiina dhexiliyo ayloobina ayloobinaqoonti wanaagsan mayinkii atabaade madigii afar deeqa diinantii laylwaadsan ee aslubi u dheertay sidaanu astaysto buu eeganayaaye asagay ushatoosan iyo ooda hagaagsan hayinkii atabaade madigii afar deeqa diinantii layluwaadsan ee aslubi u dheertay sidaanu asaysto uu eeganayaaye haddana min idhaahdo wa aqoonta haweene uuqagiiga dambeeyo halka ay ka cawayso haddana min idhaahdo wa aqoonta haweene uuqagiiga dambeeyo halka ay ka cawayso taalada maada haramidiisa jacaylka anigu sow dhaxlimaayo nafsihayga amaahan axdigiina dhexiliyo haydhoobin aqoontii guurku taalada maada aramidiisa jacaylka anigu sow dhaxli maayo nafsihayga amaahan axdigiina dhexiliyo eeda ammaantaada libaaxa male waanad ogayne ayaan uurkii ammaanka wadnahayga agtiisa sida aayad ku taala umiyaa u tusaaye sida oogta hilaaca ilaskeeda cadceedda ammantaada libaaxa male waanad ogayne ayaan uurkiya maanka wadnahayga agtiisa sida aayad ku taala muumiyaa u tusaaye haddii aanu ibliisku iga kaa ambinaynin inadii tudhi waydo eegimaaye kole haddii aanu ibliisku iga kaa ambinaynin inadii tudhi waydo eegimaaye kole arrinkuma hambayne aaraartii ha ku deeqdo sina adkaysan nabsi ha iga amaahan dhex yeeliyo ayloobin aqoontii arrinkuma hambayne aaraartii ha ku deeqdo sinahayga adkaysan nafsihayga amaahan axdigiina dhexiliyo ayloobinaqoontii ayloobinaqoontii axdigiina dhexyeeliyaha iloobin aqoonta iyo eree kale ayaa kamid ah heystan uu ku luqeynaya allahu raxmade fanaanka cabdi tahlil warsame erada heystan waxaa iskale abwaan axmed sareebaan bide muusigana isaga ayaa iskale allah u raxmade fanaanka taarikhda la qabtay heystan waa kun sagaal boqol sagaal iyo lixdankii daafur bayna noogu ahayd barnaamijka kulanka k n maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekadayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka keeneen baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn iyo sharafci heeda hoyaaday aftimaha daabidkahaan ku noolo qeybaha hore ee barnaamijka kulanka knn ayaan guda galaan dhegeystayaal ku bilownee warbaahinta kulmiye ayaa waxaa markii lixaad markaa loo aqoonsaday inay noqoto horyaalka warbaahinada dalka kadib markii hay-adda somali business awards oo iyadu markaa abaalmarisa dadka loo garto ganacsiyada hay-adaha kala duwan iyo shakhsiyaadka loo garto inay markaa wax badan ka qabteen una qabteen bulshada soomaaliyeed ayaa inta badan iyagu markaa lagu abaalmariyaa somali business awardna waxay markaa u garatay in markaa la siiyo markii lixaad abaalmarinta warbaahinta ugu wanaagsan soomaaliya shabakada wararka ee k n munaasabad si heer sara loo soo agaasimay lagu qabtay magaalada muqdisho ayaa markaa lagu bixiyey abaalmarintan oo la siiyey xubno kala duwan shakhsiyaad hay-ado iyo sidoo kale kambaniyo kala duwan knn waxay ka mid noqotay markaa dadkii iyagu markaa codeyntii la bixiyey oo ay bulshada soomaaliyeed bixiyeen loo gartay inay noqoto horyaalka warbaahinada dalka senator cismaan maxamuud maxamed dufle oo isagu kamid ahaa markaa mas-uuliyiintii kasoo qeyb galay munaasabadan ayaa ku dhawaaqay in markaa k nn tahay warbaahintii ugu fiicneed sanadkan dhammaadka ah ee laba business award labaatan labaatan saddexda ayagoo u hambalyaynaya waxay u garteen ama ku guulaystay andhaho reediyowga ugu wanaagsan wuxuu noqday k n radio waxa uu ahaa senator cismaan maxamuud maxamed dufle oo isagu ku dhawaaqayay in ka yeeran ay noqotay horyaalka warbaahinada dalka intaa kadib gudoomiyaha hay-adda abaalmarinta bixineysa ee somali business awards ayaa waxa uu markaa ka hadlay sida ay ka yeeran ku noqotay warbaahinta ugu fiican iyo sida loo sameeyo ama loo bixiyo abaalmarintan iyo codeynteeda siday u dhacdo waa kan ridwan yuusuf xaaje oo ah gudoomiyaha hay-adda somali business awards tobanaad labada kun labaatan saddex waxaan aad ugu faraxsannahay inaan ku dhawaaqnay eh, islamarkaana aan bogaadinay hanbaliyinay eh, shirkadaha ugu wanaagsanaa ee sanadka labada kun sanadka haddaan ku jirna laba kun saddex labaatanka brograamkan eh, somaali business awards wuxuu soo socday sanadkan horta waa sanadka saddexaad wuxuu soo socday codayn waxaa socota muddo saddex bil ah reedi kulmiye horta eh, idaacado badana tartamayeen eh, kulmid horta waxay ku soo baxday markii ugu horreyso nominationkii eh, waxay horta ku soo baxday waxay ka mid noqotay afarta idaacada ee ugu wanaagsanta ee dadka Soomaaliyeed u socdeen nomination kadib haddana waxaa waxaa bilownay voting systemka caadiga ah ee afartaas idaacado ku tartansiinay haddana waxaa ugu codbatay kulmiyada waxay noqotay in bulshada Soomaaliyeed ee ayagu ay doorteen una doorteen idaacada ugu wanaagsan sanadkan kaasina waxau ahaa gudoomiyaha hay-adda somali business awards ridwan yuusuf xaaji oo sharaxay sida markaa k n n ay markaa ku noqotay horyaalka warbaahinada dalka intaa kadib waxaaynu shacabka caasimada weydiinay aragtidooda ku aadan si ay u arkaan ku guuleysiga k n markii lixaad in loo doorto inay noqoto warbaahinta ama horyaalka warbaahinada dalka tan weligeed oo ku guulaysana idaacaddan ku taxannahay waaybo runtaa ugu imaanaysaa musuqmaasuq ma yeesho waxay runtay kaaga taabaneen idaacadda idaacadda ugu fiican waa dhowr mar aniga ay waraysatay oo warar oo yacni aniga igu saabsan ay ka hadashay sidaasa u soo dhigtaa mana jarjarto warkaadona soo dhigay kulmiya waa taageeraynaa kulligeen barnaamijyada yacni su'aalaha iyo markay wax weyddiiyeyso iyo iyo yacni markay wax dhacaan siday u suu tabinayso oo xaqiiqda uga soo hadlayso kuwa kale waa soo jarjaraan ayada ayadoo seekay kuu keenayo runtay kuu taabaneen waxna ma soo jarto waxna ma soo googoyso intaasaan ku taageersanna anaga dhanba say dhacdada u dhacdo sideedii kuugu soo tabinay dhammaan waxaan salaamaya ummadda soomaaliyeed iyo ilaacadda kulmiye raadiyo kulmiye aanu ku xidhannaho dhegaysanno mar badan marar badan habeen iyo maalinba waa dhegaysanaa waxaan kala soconnaa wararka waxaa aad iyo aad iyo aad noo cajabiyey saanu wararka ula soconno waxaa kaloona cajabiyey kalamaan kalamaan baana cajabisay aadna waa u tixgelinaa waana dhegaysanaa waana la soconnaa hambaliyo hambaliyaan leenahay hambaliyo markii lixaada ku guulaysateen hambaliyada sannadka eh, dhammaan may baantan ku hambaliyay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda kiirin k n oo sannadkii lixaad waaye shan sanoo hore waa u soo hambaliyey kanna nasiibaa u yeeshtay alxamdulilah may baan ka hambaliyay ina may boolaxsin hariirah hormuudka warbaahinta soomaaliya ay tahay idaacaddan aad iyo aadaa u taageeraa weliba mayba ka taageeray ina micnaha warbaahinta keliya oo waxyaabo badan anqaas ee ye'ata oo walkale lanlalahayna micnaha kalamaanka kowku eh ee kulanka keenan habeenkii shan saac camala diira micnaha shan saac camal ilaa shan saac inaan dhegaysto waa ku qasbanahay marka aad aadaa u taageeraa horumar jiroo joogaydwaxaan salaamaa islaamka meel kastay joogaan marka labaad idaacadda kulmiye idaacadda kulmiye waxay ku guulaysatay sanadkii lixaad idaacaddeeda waa dhegaystaa maasha allah sidoo kale xayeysiyiinta sidoo kale sidoo kaleeto kalamaan idaacadaha maasha allah waxaan guul u rajaynayaa idaacadda kulmiye sanadkan sanadkiisa kale inay sii waarto insha allah sidoo kale dhammaan ummadda soomaaliyeedna sidoo kale waxaan u hambalayaynaa inay ku guulaysatay sanadkii lixaad idaacadda kulmiye maasha allah marka waa ku taageersanahay taageero wacan bismillahi raxmaan raxiim horta kulmii eh, kulanka sanadkii lixaad oo ku guulaysatay barnaamijka eh, waxaan ugu hambalaynaynaa sanadka midaad kale kulmiye qabiil ma lahan idaacadaha kale waxay ugu fiicantaha qabiil ma lahan qabiil aanan ka shaqaynin ma lahan waa ugu xambalaynaynaa sanadka lixaad barnaamijka waxaan ka dhagaystaa kulanka k n burhaan diini faarax guul sanadka toddobaad inay guulaysto insha allah cododkasaad maqlayseen waxay ahayn aragtida shacabka muqdisho ay markaa ka qabeen iyo siday u arkaan in kenya inay noqoto markii lixaad mar kale inay markaa la siiyo warbaahinta ugu wanaagsan geyiga soomaaliya dhinaca kalena maamulka gobolka banaadir waxa ay mar kale digniin kasoo saareen arrimaha ku aadan roobabka la filaya inay ka da-aan ka mid ah guud ahaan dalka gaar ahaan magaalada muqdisho waa kan afhayeenka maamulka gobolka banaadir oo markaa warbaahinta la hadlay kana hadlaya digniinaha ku aadan roobka deyrta iyo walaaca laga qabo bismi illaahi raxmaan ku socoto dhammaan guddoomiyaasha degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir taliska qaybta guud ee booliska gobolka banaadir taliska ciidanka ilaalinta deegaanka xamar oo guddiga maareynta roobabka deerta ee gobolka banaadir shacabka degan hareeraha waraha biyo ee gobolka banaadir agaasimaha waaxda xiriirka degmooyinka gobolka banaadir xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir iyo dhammaan guddoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir wargelin bulsho u diyaargarowda xaaladaha el nino guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho markuu arkay soo jeedinta guddiga maareynta roobabka deerta ee la filayo inuu ka da-o magaalada muqdisho markuu arkay xaaladaha iyo saadaasha roobabka deerta ee kusoo foodale dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho markuu garwaaqsaday dhibaatooyinka soo gaari kara dadka degan goobaha biyoqabadyada waraha goobaha biyomareenada iyo dadka ku hoos nool guryaha burbursan ee ku yaala magaalada muqdisho markuu tixgeliyey soo jeedinta hay-adaha hay-adda saadaasha hawada soomaaliya ee ku aadan roobabka dabeelaha wata ee elnino haddaba si loogu fogaado dhibaatooyinka ka dhalan kara khataraha la saadaaliyey wuxuu maamulka gobolka banaadir ku wargelinayaa bulshada ku dhaqan caasimada in si deg deg ah loo baneeyo nawaaxiga goobaha biyomareenada biyo fariisanada iyo guryaha burbursan ee ku yaala degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir gaar ahaan warta siigaale ee degmada hodan warta fifteen may ama shan iyo tobanka may ee degmada warta nabadda warta hilaa ceelkhalow ee degmada wadajir warta boondheere ee degmada boondheere warta iskol buluusiyo ee degmada xamar jajab biyo-fariisinka fagax ee degmooyinka kaaraani iyo yakshiid biyo-fariisinka jaamacadda ummadda ee degmada dharkenley biyo-fariisinka daalo ee degmada hodan ee degmada holwadaag biyo-fariisinka cagadhiig ee degmada holwadaag iyo meelo waliba oo loo arko inay khatar nafeed iyo mid maalba ay ka dhalan karta shacabka gobolka banaadir waxaa laga codsanayaa in lala shaqeeyo maamulka gobolka banaadir iyo guddiga u xil saaran ka hortagga khataraha ka dhalan kara roobabka la saadaaliyey ee elnino maamulka gobolka banaadir wuxuu ugu baaqayaa ganacsatada culimowdiinka hay-adaha heer federaal dhalinyarada haweenka iyo cid waliba oo gacan ka geysan karta wacyigelinta iyo ka qayb qaadashada duruufaha ka dhalan kara xaaladaha elnino in heegan iyo diyaargarow la galo islamarkaana la caawiyo dadka danta yar laguna gacansiiyo maamulka gobolka banaadir iyo gudiyada u xil saaran xaaladaha soo fooda leh ugu dambeyn guddiga maareynta roobabka deerta ee gobolka banaadir iyo maamulada degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir waxaa la farayaa inay dardar geliyaan howlaha ay u xil saaran yihiin islamarkaana u dhimriyaan bulshada qeybahooda kala gedisan mahadsanadiin afayeenka maamulka gobolka banaadir ayuu ahaa oo isagu mar kale ku celinayay digniinta ku aadan roobabka dayrta ee laga cabsida qaba markaa in intii hore kuwa ka badanay da-aan ayna markaa sababaan khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed dhinaca kale wasiirka wasaaradda gaashaaniga xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac oo isagoo muddooyinkii lasoo dhaafay qeyb ka ahaa xubnaha xukuumadda ee furmaha dagaalka taagan sidoo kalena deegaano badan oo hirshabelle iyo galmudug ka midaba ah tegay waxauu tilmaamay in loo baahan yahay in ciidamada ay markaa u diyaargaroobaan mar kale iyo dagaal horle oo ay ka galaan qeybo kale oo kamid ah deegaanada hirshabelle iyo galmudug sidoo kale waxaa wasiirku sheegay in dhowaan ay ka bilaaban doonaan koonfur galbeed iyo jubbaland dagaalka al-shabaab looga saarayo deegaanada ay kaga sugan yihiin dalka inta ay maaragta khawaarij dhulkeena haysato gobonnimadeenu waa haaf inta khawaarij gabar soomaaliyeed ay cidday rabaan khawaarij duurkaasi meelay ka keeneen waxaan la aqoon la af aqoon intay soo aruureen gabdhaheen ku daraayaan xor ma nihin mas uuliyaddeenina ma dhammaystirna inta ay khawaarij baad qaadayso oo dad soomaaliyeed oo abraaad dilayso oo dhul soomaaliyeed in maaragtaa wanaag soo gaara ay u diidan tahay mas-uuliyaddeennu haaf waay ninkii meeshaas wax ka dayaayo oo rabo inuu meelahaas ma aragta uu yidhaahdo halgankan inuu wax ka wiiqiyo waxaan leeyahay fursaddaas waa soo dhammaatay waxaa ilaahay mahaddiisa ah inaan maanta u joogno iyadoo xor ay tahay deegaano muddo sannado ah cadowga khawaarijta ay ku dhibaataynayeen shacabka soomaaliyeed oo ay ugu horayso degmadan hadda aan joogno ee bacadweyn camaara iyo deegaanada la midka ah waxaa ilaahay mahaddiisa ah in ay gacan ummad soomaaliyeed iyo wiilal soomaaliyeed oo isugu jira ciidamada qaranka kuwa daraawiishta ah ee galmudug iyo dadka deegaanka ay isaga kaashadeen lagu xoreeyey waxaan ammaan iyo bogaadin u soo jeedinayaa ciidamada qalabka sida gaar ahaan guutadan labaatan iyo toddobaad ee ururkeedii halkan muddo ku samraayey oo uu ka qayb qaatay halgankaas qaybihiisa kala duwan iyo ciidanka qaybta oo iyagana har iyo habeen halkan taagnaa waxaan kaloon ammaan u soo jeedinayaa dadka deegaanka iyo daraawiishta galmudug oo har iyo habeen u soo taagnaa shaqadan qiimaha badan ee dadka soomaaliyeed dulliga iyo gumaysiga diimeed isaga xuraynayaan nimankaa khawaarijta waa ogtihiin wax badan inaan isaga sheegno uma baahna dalka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed waxay dhibaato u geysteen marasta iyo maalkooda waad la socotiin shaqadaa halkan ka qabateen oo dadka saaxiibbadiinna qaarkood ay fasax u aadeen adinkina idinkoon fasax qaadan oon maalin nasan aad halkan u joogteen waxa keliya ood ku samri kartiin waxay tahay in dadka soomaaliyeed dhididkoodii iyo dhiiggoodii iyo maalkoodii aad ka badbaadiseen khawaarij wa taasna waa wax lagu hurdo lagu harsan karo shakhsi shakhsi aad ammaan u mudan tihiin waxaa rabaa khawaarijta inaan halkan fariin uga diro khawaarijay wax badan idinma harin dalkan iyo dadkan inta aad dhib u geysateen sanadka iyo xoogaha oo dawladdani ay jirtay wax walbo oo suuragal ah ood aad ku weyn kartaan inaad hanti ummaddaas ka qaadaan iyo ina dhiiggooda idin sii bannaanaado waa la sameeyey waxaase ka sii daran waxa idinsoo socda dadka soomaaliyeed buqco ka mida idinma oggola inaad ku gumaysataan isaga taga oo dadkiinna iyo dawladnimadiinna dib ugu soo laabta waad yeeli weydeen oo maaragta waxaad diideen baaqa habeenii maalin laidin soo jeedinayo waxaa idin hor taallo maar maartana markay idinku dhacdo oo adduunyada iqaabteeda aad ku martaan midii aakhiraha haddana idinsii dambayso taas marka waxay ka dhigan tahay adduunye iyo aakhiraba khasaaraa ku jirtaa waxaan rabnaa mas-uuliyiinta oo soomaaliyeed oo dalka daafihiisa kala joogta baaq inaan u diro iyagana wax badanaa lana xantaa waxaa la yidhaahdaa madaxweynaha galmudug madaxweyne maahan miyaa kan federaalka federaal ma ahan miya muxuu caasimaddii uga soo tegey wasiir gaashaandhig wasiir ma ahan miya maxay qoryaha u wataan maxay bannaanada u taagan yihiin waxaa marka intaas sii dheer dadka maaragta qawlaysatada ah oo meelaha taagtaagan oo ku buuqbuuqaay oo khawaarijta nafka ka ninkii meeshaas wax ka dayaayo oo rabo inuu meelahaas maaragta uu yidhaahdo halgankan inuu wax ka wiiqiyo waxaan leeyahay fursaddaas waa soo dhammaatay qof walba oo soomaaliyadaa laga rabaa inuu furinta soo hor istaago annagana wayba ka daran tahayba inaan mas-uuliyad u qaadnay inaan dadkan iyo dalkan aan xorayn waxaan rabaa inaan u mahad celiyo reer galmudug oo aynan waxba ku kala harin oon waxba ku kala harin maxaa la dhihi jiray madaxweynahooda iyo dhammaan maaragtaa eh, shacabkooda iyo cid allaale ciddii qori qaadanaysay ay u soo baxeen waan ammaanaya aaday u mahadsan yihiin waxaan rajaynayaa dowlad goboleedyada kale oo dhan inay ku daydaan reer galmudug iyo reer hiirshabeelle waan hubaa inay diyaargarowdeen koonfur galbeed iyo jubbaland waa diyaargaroobeen iyagana haddii ilaahay yidhaahdo wakhti dhow uu ka bilaabanayaa halganka meelaha qaarna wuuba ka socdaa oo maamul goboleedaas ka tirsan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac ayuu ahaa oo isagu markaa ka hadlayey dagaalka dhanka al-shabaab ee gobolada dalka socda iyo deegaanada jubbaland ee koonfur galbeed in qayb ka mid ay ka socdaan inta kalena dhowaan laga bilaabi doono weli barnamijka kulankaad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan dhegeystayaal weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan dhegeystayaal markaan haddii aynu eegnana marinka khaza waxaa lasoo warinayaa in markaa xaaladiisu ay tahay mid markaa aada u liidata marka la eego dadka rayadka ee ku nool iyo si guudba marinkan muddo shan iyo tobanka sano go-doonsan haatan ay ugu darsameen duqeymo arxandarro ah oo ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka ee militariga maamulka yahuudda waxaa lasoo warinayaa in adeegyadii korontada ee marka marinka khaza ay gabaabsi siiyihiin kadib markii xukuumadda yuhuuddu ay jaratay goobihii iyo marinadii ay soo marayeen marka la eego adeegyada korontada iyo waxyaabaha kale ee muhiimka u ah taasi oo la sheegay inay keentay in la filayo saacadaha soo aadan ama maalmaha soo socdaba in marinka khaza gebi ahaanba uu noqon doono darkness ama mugdi maadaama korontadii dhammaydba ayna shaqaynayn oo waxyaabihii muhiimka u ahaa ay jirteen maamulka yuhuuddu ay ku tilmaameen inay gebi ahaanba khaza go-doomintii hore u go-doonsaneed ay ugu darayaan inay ka jiraan cuntada biyaha korontada iyo wax weliba oo nolosha muhiim u ah taasi oo walaac laga muujinayo inay markaas saameyn karto laba dhibic saddex milyan oo ruux oo falastiiniyiin ah oo iyagu deegaansanayay marinkan go-doonsan ee khaza afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ee falastiin waxa uu sheegayaa in sidoo kale ay gabaabsi yihiin adeegyada caafimaadka oo xitaa aan la awoodin dadka dhaawaca ee kumanaanka kun ee falastiiniyiinta in markaa la dabiibo maadaama aan la heli karin taageero deg deg ah oo arrimaha caafimaadka sidoo kale guddoomiyaha hay-adda loo yaqaano palestinian energy authority tafar malxiim wuxuu u sheegay idaacadda falastiin in markaa gebi ahaanba marinka khaza oo ay ku nool yihiin laba dhibic saddex milyan oo ruux uu noqon doono mid mugdi ah oo aysan ka jirin doonin marka la eego iftiin iyo wax dadku ku noolaadaan oo adeegyada muhiimka ah ee korontada taa uu sheegay in sababteeda ay leeyihiin maamulka yahuudda tani waa khatar aad u xoogan gebi ahaanba waxa uu noqon karaa marinka khaza mid mugdi ah taasi oo ka dhigi karta mid aan suuragal ahayn ay si socoto nolosha aasaasiga ah ma awoodno inaynu helno marka la eego adeegyada korontada maadaama markii horeba aynu anagu maamuleynin oo maamulkeedu ay markaa wax ka lahaayeen yuhuudda tani waa dhibaato xoog leh waxaynu dareemaynaa in la jaray marinadii muhiimka ay soo marayeen adeegyada laga dhaliyo korontada ayuu u sheegay warbaahinta ninkan u hadlay dadka falastiiniyiinta waa xaalad musiibo bini-aadamnimo ah oo marka abuuri karta khatar bini-aadannimo iyo dadka ku nool guud ahaanba marinka khaza ayuu hadalkiisa ku daray israel waxay sheegtay iyadu inay markaa qorshahan uu yahay miday kaga gol leedahay inay markaa kaga argoosato ururka xamaas oo weerar aan la filayn dhowaan ku qaaday dalka israel weerarka oo ay ku dileen inka badan kun ruux oo yuhuuda waxaana sidoo kale jirta in marka la eego sida haatan ay xaaladu tahay in dadka reer khaza ay dareemayaan culays aada u badan walow weli dagaalku uu sii soconayo israa'iil ayaa weli wada duqeymaha ay ku hayso marinka khaza shan maalmood oo xiriir ah oo iyadoo habeen iyo maalin ay wado iyadoo tirada dhimashaduna ay sii kordheyso tirada dhimashada dadka falastiiniyiinta waxay haatan mareysaa sagaal boqol iyo konton ruux oo lagu dilay marka la eego marinka khaza halka israa'el iyaduna tirada dhimashadu la warinayo inay marayso kun iyo laba boqol oo ruux oo yahuuda ah waxaana tirada dhimashada badan marka la eego dadka israael ama yahuudda oo tiro aada u badan markaa looga dilay dagaalka shanta maalmood galay ee ka socda marka la eego dhanka xadka khaza ee israel iyo magaalooyin israel ka mid ah xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka antony blinken oo la filayay isagu markaa inuu markaa gaaro israel ayaa la sheegay inuu ka baaqday waxaana jirta in israel durbaba ay gaareen markaa gargaar military iyo taageero military oo xukuumadda washington ay ugu tala gashay diyaarad ayaana ka degtay tii ugu horreysay ee military ee sida agabyo military iyo sahanad military iyada oo israel sida muuqata uu ku dheeraaday waqtiga dagaalka ayna rajeynaysay markaa in si deg deg ah ay kusoo afjari karto ururka hubeysan ee xamaas sidoo kale waxaa la werinayaa in israel markan ay ka fakarayso in ilaa saddex oo kun oo kamid a ciidamadeeda inay isku dayaan markaa ama ay go-aan ku gaaraan inay howlgal milatary oo evangelia ama dhulka ah ay qaadaan taasoo ay gebi ahaanba ku ekeenayaan ghaza waxaase la sheegayaa in israail go-aanka ay aada uga fiirsanayso maadaama dadka israa'iiliyiinta ay markaa ku adag tahay ama ciidamada israa'iil ay ku adag tahay in dagaalka foolkfoola ah oo markaa weji ka ay la galaan ururka hubaysan ee xamaas taa la aaminsan yahay in maamulka yuhuuddu khasaaro fara badan uga soo gaari karo haddii ay isku dayaan in markaasi ay dagaal toosa ama ciidamo dhulka ah ay galaan marinka ghaza waase la sheegayaa in markaa ay ka fakerayaan maamulka yuhuuddu inay go-aanka qaataan maadaama sida ay filayeen uu wakhtiga dagaalku dheeraaday welina haatan aysan u muuqanin markaa inay soo afjari karaan waana tan keentay in markaa warbaahinada caalamku ay ciwaano uga sameynayaan sababta keentay in israel ay kusoo afjari weyso muddo kooban dagaalka khaza iyo in xitaa ay dib u qabsadaan dhulkii ay horey ugu sugnaayeen israel ay xoogga kaga haystay dadka falastiiniyiinta israel ayaa dhowaan sheegtay inay dib u qabsatay in magaalooyinka ay horey ururka xamaas aysan u joogin ay dhowaan soo galeen tanii markii ay weerarka bilaabeen waxaase la aaminsan yahay in israael ay guuldarro weyn kala kulantay dagaalkan maadaama sida la filayay uu dheeraaday waqtiga dagaalka marka laga soo tago duqeymaha ay dadka rayadka ku xasuuqayaanna israael aysan wax badan oo horumara ka sameyn dagaalkan weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan knn waad nagala socotaan dhegeystayaal kulmiye news fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee k n n kulmiye news network barkaday burdo kama bogto ibarriinsayo waygu baahaye siduu ii barkaday burdo kama bogto ibarriinsayo waygu baahaye adaan ku bukaa ma bogsiin kartaa haddaan ku bukaa way bogsiin kartaa urba kubu gudbane waad soo bixi kartaa berya kama raagine dhulka igu ballaadhe may baxnaaninaysaa ax ah may baxnaaninaysaa acceder. may baxnaaninaysaa igu bataa buuliga dhisto siduu yay birdana bahdi iga jare nafsi igu bataa buuliga dhisto siduu yay birdana bahdi iga jare inta lay buddhigin dhashada kalgacal badhba iga hadhee igu boob markan biddaanka arko boqashada kalgacal badhba iga hadhee igu boob markan biddaanka arko yambadin warkee heestan oo ay ku luqeynayaan fanaaniinta cumar dhowle iyo maryan mursal waxaa ahayd dhextalka barnaamijka kulanka keenan warbixina kale iyo heese kale ayana socda balse markan waxaad kuso dhawataan dhegeystaan xubintii maanta o kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa soo jeedinaysa sanad cabdicasiis waa arbaco taariikhduna waa koob iyo tobanka bisha oktoobar sanadka labada kun labaatanka waa maalinta laba boqol siddeetan iyo afraad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan siddeetan iyo kow cisho haddii aan laydmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadkii labada kun koob iyo tobankii mas-uuliyiin ka tirsanaa dowladii ku-meel gaarka ahayd ayaa booqday qaar ka mid a ah xaafadaha magaalada muqdisho oo al-shabaab laga saaray maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun shan boqol toddobaatan iyo saddexdii ciidamadii xilligaasi ee holand ayaa dagaal uga adkaaday kuwii sbein maanta oo kale sanadkii kun toddoba boqol soddon iyo toddobadii dhulgariir ku dhuftay dalka hindiya ayaa kala bar burburiyey kalkataa waxaana ku dhintay ku dhowaad saddex boqol oo kun oo qof maanta kale ee sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo labadii diyaarado dagaal oo mareykanka laga lahaa ayaa duqeyn ku burburiyey safaaradii faransiiska ee fiidnam maantaoo kale sanadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo afartii katrin sulifan oo ahayd cirbixiyeenad ayaa noqotay haweeneydii ugu horreysay oo maraykan ah oo deex gacmeedka ku dul socota maantaoo kalena sanad sagaal boqol sagaashan iyo afartii ciidamadii mareykanka ee xilligaasi ayaa ku duulay dalka hayti iyagoo la wareegay gacan ku-heynta madaxtooyada dalka hayti maantaoo kalena sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol sagaashan afartii ciidamadii ciraaq ayaa saddex sano kadib isaga baxay dalka kuweyt ugu dambeyntiina maantoo kale sanadkii labada kun sagaaliyo tobankii ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ayaa ku guuleystay biladda abaalmarinta nabadda guud ahaana waaga intaa ah. xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay markaana aan dib idinkugu celiyo cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsan tahay luul nala socodsiinaysa xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay oo qeyb ka ahayd barnaamijka kulanka warxnada kale barnamijka dib inaynu siyaan baqaanaa mareykanka ayaa ballan qaaday in markaa dhaqaale gaaraya laba boqol oo milyan oo dollarka mareykanka uu isugu jira lacag toosa ah oo kaasha ah iyo sidoo kale taageero milatari siin doono xukuumadda waddanka ukraine xogayaha gaashaandhigga ee mareykanka led austin ayaa ku dhawaaqay in markaa taageerada milatari la siin doono xukuumadda ukraine kadib kulamo uu markaa la yeeshay xukuumadda kiyev iyo sidoo kale saaxiibada kale ee ku jira gaashaanbuurta nato oo uu kula kulmay magaalada bruslis ee dalkaasi beljumka waxa uu markaa sheegay lord astin in qorshaha mareykanku yahay in xukuumadda ukraine lasii laba jibaaro taageeradeeda si markaasi eh, loo siiyo dhaqaale iyo taageero milatary oo ku filan oo ay markaa isaga caabin karto dagaalka iyo duulaanka uu ku hayo xukuumadda waddankaasi ruushka waxaa jira khilaaf u udhexeeya xukuumadda iyo koongareska oo iyagu aada walaac kaga muujinaya dhaqaalaha mareykanku uu siinayo ukrain oo tan iyo markii dagaalka bilowday iyadoo la aaminsan yahay in markaa ay gaartay dhaqaalaha meeshii ugu badneed ama lacag fara badan oo ku dhow bilaayin dollar in la siiyey xukuumadda waddankaasi ukrain iyadoo taasina ay walaac ka muujiyeen qaar ka mid a ah, eh, iyagu markaa xubnaha ku jira xukuumadda waxaana markaa jirta in markaa ay muhiim tahay marka la eego sida ay markaa wax u doonayaan xubnaha koongareesku in la dhimo dhaqaalaha la siinayo ukraine oo ay u arkaan markaa inuu ku keeni karo inflation ama sicir barar iyo dhaqaal xumaba marka la eego dalka mareykanka maadaama eh, mareykanku uu isagu dhaqaalo badan ku taageero dalal badan oo xulafal ah ukrainena tan iyo markii ruushku uu duulaan ku galay waxaa mareykanku uu siinayay taageero milatary oo isugu jira hub iyo sidoo kale zaanad military iyo dhaqaalo toos ah oo lagu taageerayay markaasi xukuumadda wadankaasi ee ukraine waxaana jirtay in markaa arintan ay qeyb ka tahay qorshaha mareykanka ee uu taageerada ku siinayo xukuumadda ukraine oo muddoba socotay ugu dambeyntiina waxaa la leeyahay tartanka loo qabto beeraleyda dalka mareykanka oo ay ku tartamaan wax soo saarkooda waxaa laleeyahay bocorka oo isagu kamid a ah waxyaabaha la beero nin kamida ah tartamayaasha beeraleyda oo lagu magacaabo travis jinger ayaa qaatay lacag gaaraysa soddon kun oo dolarka mareykanka oo abaalmarinta sare ah. kadib markii uu ku guuleystay eh, tartanka loo yaqaano eh, koobka adduunka ee papkin weit oo iyagu markaa beeraleydu ay kusoo bandhigaan marka la eego wax soo saarkooda si gaara bocorka california ayaa lagu soo bandhigay bocor markaasi culeyskiisu uu gaarayo kun laba boqol afartan toddoba kilogram waana mid aada u badan marka la eego inta uu la egyahay miisaan ahaan isagoo marka jingar oo ka yimid gobolka minnesota ayaa ku garaacay dad badan oo beeraleya ah oo gaaraya laba boqol iyo konton isagoo abaalmarintana qaatay kuna guuleystay waxaa tartankan sidoo kale uu noqonayaa mid sii socon doona iyadoo lagu soo bandhigi doono bandhig faleedka loo yaqaano babkin festival oo mareykanka lagu qabto si guudna ay ugu tartami doonaan dalalka iyo beeraleyda waqooyiga ameerika dalalka dhaca markana dhegeystayaal waxad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaane welileerey eh. kulmiye kulama jiiro kulmiye kaamana jiiro ee adigu ha iskurbaynin war xala magaalada waxaa ka dhacday kulmiyaan nahay kor allow war kalamaanay warbaahinta kulmiye markii lixaad ee kaalinta koowaad gashay baa la yidhi hay-adda soomaali business awaarna waxay sheegtay codbixin internetka lagu qaaday oo warbaahinta lagu tartansiiyey kaalinta koowaad inay gashay kulmiye ayna noqoto idaacadda loogu dhegaysiga badan yahay warbowa madaxa hay business awars radwaan yuusuf xaaji wuxuu yidhi idaacadaha dhan markaan tartarsiinay afaraa soo baxday afartiiba haddana tartan u sii qabannay kulmiyaan haddii nambarwaan gasho ugu codbadisay waana markii saddexaad oo hay-adda business awares ee tartanka qabatay ku soo baxday kulmiye war tartankii somaali business awer ay qabatay shirkado badanaa ku guulaystay haddii bangiyo tahay iyo haddii ganacsi tahay iyo haddiiba caafimaad tahayba warbaahintoo dhanna waxa guulaystay kulmiyaa ugu jirtay raadiyaha kulmiye oon bulshadu ku hanin weediisa kaadkana abwaanka u fadhiyo kaabig iyo reedda karti lagu shaqeeyo dadaal kooban baa galaye kunka weriye ee soo martiyo kooxda weli joogta beenta uma kadleeyaan runtana kabed ma saaraane kalahada aroortiyo ilaa kowda duhurkiiya kaawadu intay surantahoo laga kalaamaayo korantaduna ay daaran tahay kaa go'goy maahe efemyada kol hore soo baxo koonka wada yaalla isagaa karaar uga gudbo kaalintii galaye kor allow ka yeeshay wax badan lagu karaameeyey kariimkaa aqbalayo ducadu kaamil wow tahaye kalamaanna waa farac kaliyo kurayadiisiiye kow iyo laba maxaad leedihiin kaa anaa degay bislow lambaarka kooba kulmiya ku soo baxday kolkii liixaad nambarka kooba kulmiya ku soo baxday kolkii liixaad annakaasaan dega war waxaa kaloo la yidhi kuray iyo waayeel dadkuu soo kulminayaae kan u mudan inuu kow galaasuu kulmiye mah kordhisey kordhisey kulmisey kulmisey kulmisey kaamishay kaafisey kor u qaada kulmiye yadheegi jari warbow warya dhammaantii kulmiye kulama jidho kaamana jidho warbashiiro war mahayside ciidciidka dagaalkii weli waa ka socdaa qayb ka midana dhulkii kayntaa waxaa la sheegay in dab lagu qabtay ileen meel shabaab galay waa meel masgalay nin ka mida ah ciidanka macawisleyda meeshaas ka dagaalamayaana wuxuu yidhi ummadda waxaan u sheegayaa ubbadooda yaan abeesa gelin haddii kale lagama saari kare ha ogaadeen war axmedow ciidkuma qasa iyo falastiin buu ku yaallaa war awal al-shabaabku ubbada ummadday wax ka dhuuqi jireen haddii laga furaystay soo-oon iyo gaajo u baabi'i maayaan umaadaysanin ha dhintaanine waa nimankii afar iyo labaatanka dadka weerari jiray eh. iminka ma inay god galaan bay huri waayeen war israa'iil shacabka masaakiinta oo falastiin hadday nabadgeli weysay eh. haddaa godkeeda biyo ugu galeen bowsooti layidhi wiilis waalaba waabiyaa hela aryaadaha waxaa kaloo la yidhi eh. waxaa yuhuuddu yoongaashow yatiinuu laysa ayaa yaaqaan waxa yuhuuddu yoongaashow yatiinuu layso yaa yaaqaan war cabdullah waxaa la yidhi islaamnimadii iyo oo iimaankooda diintay israa'iil ku maagtoo loo idlaynayaye wargeegihar soomaalida reer falastiin madi wallu weele ka ha jireen aroodu jireen dhiigsho boqol ka deeri jiray binaanba ha jireen laakiin geeka weliba taawey bilaayi yahuudba kadoron afaraganka duubanti reed haasho weli maroha laftiis daryeela dadka kalwaltare warbowaso laguma odhan adduunka wax ilaahay ummad amuuray khawaariijta ugu xun marka maxaa yuhuudda ka sii xun yihiin war calaa shacabka reer falastiin allaha badbaad badbaadiyo dhulkoodana allah u xoreeyo cadowgana allah ka qabto annagana wiilashaan yaryarka ah oo aan maraykan taageerayn sida yuhuudda aan iska celinno waa doqonnima waxyaabaha qaarkoodii war kalemaanay waxaa la yidhi inta galowga dhiilaabaya dhiida weli haayo dhacdiid ma laasimi karoo dhacan hasheenniiye nin xildhigay nin loo dhiibay iyo kaan dhadhamin waaga wax dhammaanna deeqiyo haddii dhereg la doonaayo qof walbow dhig suudkoo intaad xiratid dhaaraanka dhufaysyada la joog ciidankan qaranka loo dhaarshay oo qabadhashiikaha haddaad dhimato waa daawe war bislow madaxweynaha maadaa sida kula dardaarmay aryaadhaha madaxweynuhu asagoo eregteriya jiraan ogaaye ma furuntiyow ku naqday warba oo miyaad arag suu rafaaday war way iska soo fadhidaane ciddii wax garata eh. madaxweynaha wejigiisiiyo foolku fariin bay dirayaane eh. dadka uu farayaa miyaanay fakaraynoo qiimaynayn fursaddan horta waa sidaad u sheegtaye eh. madaxweynaha way ka muuqataa inuu u cadmaro muddo fulinta jiray ilaa uu madshana marna aanu ka hadhin mushkilada shabaab war hore loo yidhi qof waliba wixii dhibay dhafoorkay ku taala madaxweynaha galmudug iyo wasiirkii gaashaandhigga eh. labaduba camaaray joogaane caad eh. ma tagi waayeen boosh bay ku tukadeen war wasiirkiina wasiirkiinna eh. ma madaxweyne goboleed buu ilaalo u yahay maxaa mar kastaba daba dhigay annagu yaabnaya war waaqlowkiinnu haddii ugaaja cadda ka cararay kana camaare kama cararin warorta horta ma lagu kala bax bowacali guudlaawe dagaalku dhab ma ka yahay haddee aryaadhaha samigey cabdullana marka u arka waxaa soo lugooya inaan dad badan hawshu dhab ka ahayn wuxuu yidhi cunto qof caafimaad qabay u carafta hadday une cunto qof caafimaad qabay u carafta hadday une war cabdullow dagaalka shabaab lagula jiro ninkii uusan u carfayn eh. bal hadduu la noolaa kara haysisiinnabo bislow shaki male inay lama shabaab wada shaqeeyaan eh, waleema maqal walbow war mahaysaanina shirki garow weli hadde waa socdaa madaxweyne deni oo hayaan maqlana hadde waa yimisna haye shirka ma tegi hadde yeedhay war jiifafkii iyo boqorradii ma la kulmay warbow warka waa dhex caradhaane buntland jiif lagama yaqaanee shirka dhammaan siyaasiyiinta buntland waa ka qayb galeen marka laga reebo dhinaca deni doorashadana wakhtigii haddii waa ku dhici kardhaa baa la yidhi laakiin xukuumadda deni inay dib u dhigtaa bay doonaysaa hadda sida muuqata mana yeelahayaan war bashiiro waxaa la yidhi nin wax diidaa iyo nin wax doonaahu wax iskaga daran warbow waxaa layidhi nin wax diidayoon hayn wax kaluu ka doorbido wuxuu doonayaan jirin war bashiir dheero sida hogaamiyaha s firdhiya wuxuu yidhi maamulkeennu puntland ma hoos tago shaqana kuma lihin xildhibaanada ssna annagaa soo xulayna marka halkaa waxaa iiga soo baxday xubno aan deni u codaynayn inay ka imaan doonaan war jar cusub oo siyaasadeed miya wiilii carabka weyne war mahayside cabdirasaaq khaliif gudoomiyihii hore golaha wakiilada somalilan hadda waa madaxweyne ku-xigeenka puntland soo socdaa layidhi arbow masaadaalba waaryaareen managana waalaysan laasacanood maanay somalilan ka mid ahayn war kalemaanay war mahaysaane waxaa la yidhi tuulo cadale hoos timaada saddex qof oo dadka deegaanka kamid mid ah ayaa aana qabiil loogu dilay muddana waa tii beelihii ku dagaalamay shabeelada dhexe heshiiskooda loo fadhiyey oo madaxweynihii hore iyo madaxweynaha hirshabeelle iyo odayaasha dhaqankuba ay wakhti badan ku bixiyeen marka halkaa waxaa iiga muuqata sidii horey loo sheegayba howl shabaab wato inay arrintani salka ku hayso sababto ay tahay haddii dagaalka beeluhu uu joogsado iyagay jabkooda iyo dhibaatadooda tahay waxayna ku cimri dheeraadaan meelaha khilaafka iyo balaayada iyo dhibaatadu ka jirto bow hadda madaxa isugele ku dhex naxsoo war waxay dadka madaxa isugu gelinayaanba waa si aan loogu gooban warkalamaana war ma haysiine madaxweynaha ruushka barnaamijka butin oo ka hadlay arrinta bariga dhexe wuxuu yidhi ilaa dawlad falastiin oo xora la helo bariga dhexe nabadgelya ka dhici mayso waar isagu muxuu yukrain u nabadgeli waayey war u dambaysay ayuuba magaalooyin badan duqeeyaa la yidhi waa ruushka madaxweyneheena muuse bixiba wax ku soo bartay muu amana duqeeyo amana ixtiraafo war madaxweynaha turkiga erdogan wuxuu yidhi maraykanku maraakiibta dagaalka uqasa agteeda keenay ishaan ku haynaa dhaqdhaqaaqooda hadde waa la soconaa wuxuuna rabaa shacabka falastiini inuu bam la dhaco iskana hortaago wax kasto gargaar oo loo geynayo dowladdan ha taageero oo u gurmado beerka jantaya xaydha jeceliya taasi ahaa warkalmaanay war ma haysiin ayaantaa c b b waxay wareejinaysay masaajidyada iyo dugsiyada quraanka aanka canshuur laga qaadaa weligeyna waxaan soomaali ka maqnay iyaga ka hor laakiin guddoomiye ku gobolka banaadir yabaho axmed diirioo ka hadlay wuxuu yidhi xeerka gobolka banaadir ka mid maahan masaajid iyo dugsi in la canshuuro dhaqanka soomaalidana laga heli maayo cidii aan ku aragnaana iyadaa ka shallaayaysa war nimanka dowladda ku nabaya inay dugsida qur iyo masaajidda canshuuraan maxay u sheegi waayeen shabaabka masaajidadii looga dukan waayey dugsiyadii qur-aankana mar horeba xidhay waar adiguma dowladdaa difaacaysaa war aduguma dowladdaa weeraraysaa warbawa nimankii ariga xasuuqay ceelashana gubay ceebtooda alla ma qarin war kalemaanay waxaa la yidhi dadkaygu wxol baa jira adduun cabaya dhiiggaaga cuqdiguna ku raagoo xumaan faray calooshooda oo codgoosii muuqdiyo dagaal qaaraan kugu haaya marna ciidda ee bahay dhulkan cayshka lagu haysto iyo cuudka lagu foofsadiyo ceelashiyo kaynta cubtan geela ceesaan riyeed baaris cagajiida cardambeed la dhiishoo catiran culayo boo koobaasa karuur culusa ciir iyo gadoon caana wada dhaaya casal malaba caashuun biya jagco laba buuxa cadaad xabagti dhuugaal carfoon mere casaan gaaray cad xoolaad cadiin iyo baruur calafsamoodoo dhan cutradaha macaan iyo haddii cinabka loo daayo kulay geed caleyntiio ku tahay cawska iyo doogga quutulyawmka aad cuni lahayd kaa carqaladeeya waana shabaabee ogaada allahayow nin daacada allahayow nin daaliina deeqdaada ha uu simin xubintii kalaman aad maqlayseen gudahaan wanagta dhegeystayaal barnamijka kulankood kala socoteen keenan gabagabada barnamijka waxaan kaga tagaya isuu ku luuqeeya fanaanka maxamed axmed kolo heestii ha ku daarin jeedaan intaan barnaamijkana ugu kulmi doono nabadgelyo jannadaawdu nima jireebu soo marin sahalama dhexdoode tahay jannadaawdu imanjiri usoo mari kahalamaadhajuuje hadad samaasoo geedada onad hayn wax ku sharax jabin mayso gacantuwe haddaad kama soo geedada oladhay wax ku jagaasabil mayso gacasuwe haku daalinteedaal haku daalinteedaal haku daalinteedaal haku daalinteedaal cidade قلب ساعة baday badashowle moogtahay caga lama dhexooti webisoo jirbaday badashowle moogtahay caga lama dhexooti hadad shabato cadowga ha ku daalin jedaal xadarjilkuu maray aduunkaasi ulahayd ayaa jiislede ya nolosha jirayo oh. malaka baqtan mayside kaajinayo ceelku dadortaday malaka baqtan mayside hakudaalin jedaal hakudaalin jedaal hakudaalin jedaal hakudaalin jedaal indasoo majida qalbiga janjida